waxaynu ku soo jirnay dagaalkii uxud iyo gebagabadiisii waxaynu soo tilmaamnay dagaalkaasi oo ku dhammaaday mowqif la odhan karo guul rasmiyo cidima raacin laakiin geerida iyo dhimashadaa la kala badsaday sida la yaqaanayna carabta waxaa caada ahaan jirtay cidda guulaysataa inay meesha sii deganaato saddex maalmood meelahaasi oo kale laakiin waxaynu idhi dagaalka kani maadaama insixaab qoloba dhan ay u guratay isla maalintiiba abu sufyaan iyo ciidankiisii way guureen nebiga calayhi salaatu wasalaam baaba kaga dembeeyey iyo saxaabadii ayaa goobtii dagaalka ka sii dembeeyey waxay tilmaamaysaa inaanu mowqifkani meel ku gebagaboobin ah guuldarro ah waxaanaynu nidhi qisada ku saabsiisan uxud waxay ahayd daris ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiintaa barayo walidalik baa ilaa lixdan aayadood oo ka mid ah fii suurati ali cimraan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qisadaasi ku tacqiibinayey oo xikmadda ku jirta iyo waxyaabo badan oo alle subxaana wa tacaala ku tilmaamayo haddaynu markaasi weydaaranno uxud wixii ay dhashay waxaa ka mid ah inkasta uu nebigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam in aanay ama yuhuudda madiine degan ha noqoto ama carabta agagaarka degan ha noqoto haybadii islaamku inaanay jabin oo aynu nidhi ghaswatu xamraalasad baa waxa ugu weyne waxay ahayd in la muujiyo weli in islaamku xoogan yahay raadcadii saxaabadu ay ka daba raadca tageen abusufyaan iyo kooxdiisii haddana waxaa muuqata in war badan la isgaadhsiiyey oo odhanaya muslimiinta in dad badan laga laayay dhibaato badani inay soo gaadhay taasi waxay keensatay markaa in dad badani hungureeyaan hadday noqoto madiine gudaheeda iyo hadday noqoto dabadeedaba madiine gudaheeda markaynu soo qaadanno waxaan tilmaami doonnaa qiso iska kooban oo aynu hore uga soo tallaabsannay oo ah dilkii kacab ibnu ashraf iyo nimankii reer banu nadiir halkay istaageen waxaa yahuudda ka mid ahaa madiine degan saddex qabiil bay ahaayeen oo ugu waaweyn qabiil waxaynu soo marnay bacda beder in la raray qabiilka kaleo reer banu nadiir lo odhan jiray waxay deganaayeen iyo banu quraydaba madiina iyagana midba qaswo dabadeed baa la raray yani banu qanuqaac beder dabadeed baa la raray banu nadiirna uxud dabadeed baa la raray quraydana khandaq ama axzaab dabadeed qisada ninkan haddaynu tilmaamno waxaa la yidhahdaa ninka kani asliyan horta isagu waa nin qabiilada tay ka tirsan ee carbeed waxaanu ahaba la dhahaa nin xoolo badan oo macruuf agtooda ka ah, oo aada u qurux badan oo gabay badan asalkiisana aabbihii baa tolkii wax ka dilay dabeetna uu iska soo baxsaday wuxuu yimi madiina yuhuuddan reer barunadiir laydha haduu xilfi wadaag heshiis la galay nin ibn abilxuqayq la yidhaahdo aynu arki doonno yuhuudda nimankii ugu waaweynaa ka mid ah ayuu gabadhiisa guursaday inantiisa ninkaa markuu inantiisii guursadayna waxay dhashay ninkan la yidhaahda kacb ibnu lashraf kacabkani markaa waa nin aad u qurux badan baa la ydhaahdaa oo gabayaana ah xagga aabba marka looga abtiriyo qabiilkan carbeed ee tay la ydhaahaa ka tirsan xagga hooye haddii looga abtiriyana nin reer banu nadiiro yahuudiya ah markii beder ay muslimiintu guulaysteen ayuu aqbali kari waayey u leeya nimankii carbeed ee quraysh ee caynkan iyo sida tan maanta siaan lagu dilay dhulka korkiisa hoostiisaa dhaanta geeraa tan dhaanta buu lahaa wuxuu ka mid ahaa markaa dadkii intay maka qabteen soo qabanqaabiyey dagaalkan uxudba yani raggii ku soo dhiirigeliyey nimanka carbeed inay dagaalamaan ayuu ahaa waxaa la yidhaahdaa waa nimankay sababtiisa ku degtay bay mufasiriinta qaar yidhaahdaan aayaadkii qur'aan ay ilahay lahaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wاطaaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila waxaa la yidhaahdaa quraysh markuu u tegey bay yidhaaheen horta adaa dee ahlu kitaabe eh, annaga iyo maxamed kaayaga fiican maya isu dhowdin idinkayna salamka caabudaan dhaama deetana waa kuwa ilaahay ku soo qur-aanka leeya wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kuwa lagu tilmaamayo ka mid ahaa kacb ibnu ashraf isagoo waxaasoo rabshada soo sameeyey ayuu haddana madiine iskaga soo noqday qalcadiisii iska degay siisii isaga joogay ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaalinaya ballankii uu nimankaasi la galay reer banu nadiir waxba dhib uma geysan laakiin haddana wuxuu dayn waayey baa la yidhi ceebtiisii kala badatay gabayuu tiriya gabayo uu markaa nisaa-i saxaaba uu wax kaga sheegayo gabayaan hasalkee dumarka lagu mago oo haweenkii saxaabada uu markaasi wax kaga sheegayo carabkiisaa dhibatay maalintii dambe ayuu nebigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam man likacb ibna alashraf fainahu aada allaha warasuulah waryaa kacb ibna ashraf iga qaabilaya kaasi ilaahay iyo rasuulkiisaba waa dhibaya axad saxaaba oo moxamed ibnu muslima la yidhaahdo ayaa wuxuu idhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa kaa qaabilaya tuxibu an aqtula ma jeceshay inaan dilaboo ninkan ka takhalluso nebigu calayhi salaatu wasalaam nacam buu ku yidhi xadiiskii bukhaari suu sheegayo dilhaayoo ka takhallus baa la yidhi kaah wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba fa'dan li an aquula shaya ii oggolow si aan ninkan uu dhagri karo inaan wax idhaahdo yacnii adiga iyo diinta iyo waxbaan ka sheegayaa si aan ninkan uu wada xaajoonnee taa i ogolow buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu markaasi qul buu ku yidhi dhe waxaad doonayso maxamed ibnu maslama iyo abunaa'ila ninka la yidhaahdo oo ah nimay xagga hooyo xagga hooyo maaha radaacada xagga naaska ay walaalo ka ahayeen kacab ibnulashraf islaam baa wada nuujisay iyo saddex saxaabo kale sheegaan culammadu dhowrkaasi saxaabi baa isu kaashaday in ninkan laga takhalluso maalana maxamed ibn waslama u tegey wuxuu ku yidhi waryaa kacb ibnu ashraf ina hada arajul qad sa'alanaa sadaqa wainahu qad cannaana ninkan maxamed la yidhaahdaa buu yidhi sadaqo bixiya unbuu na leeyihi naftaanu isugu kaayo keeno khaati baanu ka joognaa kacab markaa waa halkuu arrinka ka waday ayaa lagala wadaa maxamed buu yidhi khaataanu ka joognaa sadaqa bixisuu noolahaa mu nafta isugu kaayo keeno kacb ibnu ashraf baa wuxuu dh wallahi latumullanna ilaahay baa ku dhaartay waa xiiqi doontaa waa idin daalinaya naftiisu u kinkeenaya siduu wado moxamed ibnu maslama wuxuu idhi haana daali laakiin dee ma rabno inaanu markiiba iskaga tagno ilaa iyo bal aanu arrinkiisa hubinno oo meel aanu kaga soo hadhnee niyo waxaan doonayaa inaad waxoogaa i amaahiso wasaqa wasaqayn yacnii waxoogaa raashine inaad i amaahiso ayaan kaa doonayaa buu leeya oo bal ninkaa sadaqadiisa iskaga bixiyo kacb ibn ashraf adugu hadalkii markii laysku fahfahmay iyo nebiga maagistiisii wuxuu idhi waa idin amaahinayaa amaah waan ku siinayaa laakiin waxaan doonayaa inaad rahan ii dhigto shay rahmaadaan usii haysto maxamed ibnu maslama wuxuu idhi maxaad doonaysaa inaan kaa rahmo waaye wuxuu idhi haweenkiina rahmaadiisii siiya haweenkaan haynaya raashinkaan idin sii siinaya warsaanu haweenkayaga kuu rahmanaa buu yidhi adigoo carabba ninkii u qurux badnaaya haweenkuuga aamini mayne maxaanu kale rahmaadku u siinaa wuxuu yidhi waxaan rabaa caruurta haddaba rahmaadii siiya caruurtiina aan hayo moxamed um, ibnu maslama wuxuu yidhi war carruurtana kuu dhiibi kari mayno dee ilmahaanu maanta rahanaa ceeb aan weligii ka hadhin baad raacaysa waa kii jawaanka lagu rahmaday baa la odhanayaa weligiiba yani waxoogaaga yarberiska ama waxoogaaga raashinkaa ninkii lagu rahmaday ayaa weligiiba la odhanaya kaana ilmahaasi waa ceeboobaya dib u noolaan mayne hubkaanu kaa rahmaynaa buu ku yidhi hubka ayaanu kaa rahmaynaa wuxuu rabaa ninkan marka uu rabo inay dilaan dee iyagoo hubkoodii sitay imanayaana inaanu shakinin dabeetana wuxuu hi waxaanu rahmaad kuu siinaynaa hubka ee hubka rahmaad u qaado waa buu yidhi waa aqbalaya hubka ii keena waxaa la idhahdaa abunaa'ila iyo kooxdii kalena siiyoo kale yeeleen waliba waxay dhaaheen dee qolo kale oo dad badan baanu oo ninkana dhibtu waa naga wada haysataayo waxoogaagaana wada rahano raashinkaan kuu keenayna wuu aqbalay waxaa la yidhaha dhowrkan saxaabi iyagoo wada socda oo hubkoodii sita ayay habeenkii dambe u yimaadeen waana wada sheeganayeen dhammaantood waxay ku yidhaahdeen dee ninkani carabi meel qudhay nagaga wada haysaayo waana la wada colaadiyey oo isaguna naftiibu isugu kaya keeno sadaqa bixiya suu noo lahaa naftiina haysataa waxna amaahidaas baa loogu wada yimi habeen baa la yidhaahdaa dayaxu laylatulbadar oo kale iska ah ayaa loo yimi dabeetana meeshiisii baa la yimi markii meeshiisii la yimi ayaa albaa dabadii looga yeedhay wuxuu damcay inuu soo baxo haweentiisii baa shakiday baa la yidhi waxay ku tidhi war codkan aan maqlaya waa cod bala sheegaya ee ka joog yani waxay ka shakiday wakhtigan dadka yeedhaya ayna takhruj haadihi saaca bay tidhi asmacu sawtan kaanahu yaqtaru minhu dam war wakhtigan xagaad u baxaysaa bay tidhi waxaan maqlayaa cod dhiig ka da'aye yani codka wakhtigani waa cod dhiilaysana iskaga joog bay ku tidhi wuxuu ku yidhi naa maaha waa moxamed ibnu maslame iyo iyo ninkii islaantuna wadanaas nuujisay abu naaila lo odhan jiray isagoo sii aananayana haweentiibu u aano wuxuu yidhi ina alkariima low duciya ilaa acna ajaab xataa ninka dee kariimka oo ninka sharafta leh xataa haddii waran loogu yeedhayana waa yeelaaye waa baxayaa buu yidhi fur waa soo baxay markaasi baa layidhi isagoo cadar isku soo buufiyo aad udug uu uga kamkamayo way garanayeen ninkani iyo aanfaankiisa iyo isla weynidiisa marka maxamed ibnu muslama wuxuu kula soo heshiiyey saxaabadii la socotay iyo abunayle iyo kooxdan waxa lagu soo heshiiyey waxaan iska dhigaynaa sidii wax cadarka urinaya dabeetana warnio caawa cadar baa kaa kamkamaya baa la yidhi markaa timaha afaraa laga geliyo waa la uriyey war qolada kale ma ursiyaa buu yidhi haa buu yidhi faanfaan buu kasii qaadayba waa ursiyo aad buu udgooyi mar kale maku celiyaabuu ku yidhi ha uh, buu yidhi waad iska cadarsan kartaa timuu faraha ka geliyey dabeetana markuu timaa faraha ka geliyey buu intuu madaxa ka buuxsaday ayuu yidhi war waa ilaahay cadowgiisiiye ku booba waxaa lagu boobay markaa seefaha iyo warmaha nabarkaa lagu boobay nabaradii lagu boobayey waa qayliyey baa la yidhaahdaa oo dabeetana maxamed ibnu salama haddana toorri yar ama bahal yaroo midi yaroo sitay ayuu hore markii naftu uga sii bixi weyday buu halkan kasii taagay baa la yidho qaylo aad buu u cabaaday dabeetana naftaa ka baxday kacb ibnu ashraf iyagana nabaradii ay ku boobayeen baa nin iyaga ka mida ah, ayaaba seefihii ku dhaawacmay oo ay nabar ku gaadhsiiyeen kacb ibnu ashrafna saasay kaga takhalluseen walidaalik yuhuudi mar labaad bay haddana dalbatay inay heshiis kale nebiga la gasho iyagoo baqay markii kacabkaa la dilay waxaasoo dham waxay dhaceen baa la yidhaahdaa beder dabadeedii laakiin ghaswatu uxud markay timid ee waxoogaa aad mooddo mushrikiintii carbeed inay soo yaro guulaysteen ama dee toddobaatan saxaabi inay dileen inkastoo aanay waxba iyagu qabsanin maxaabiisa dagaalkiina si xaasima aanay ugu gebagabaysan waxaa bilaabantay magaalada madiine gudaheedana nuxnuxi inay ka bilaabanto saynu dareemi doonno magaalada dabadeediina in carabihii joogay ay soo hungureeyaan gaar ahaan waxaa la ydhaha qabiilkii banu asad la odhan jiro oo kale is-ururis bay bilaabeen isagoo uu ururinaya nin la odhan jiray ulayxa ulayxa alasadi ulayxa iyo walaalkii baa la yidhi sulayma labadaas nin qabiilkoodii bani asad la odhan jiray ayay najad ku ururinayeen iyagoo raba inay dagaal geliyaan ulayxa alasadi Eh, waa طalaaxa ibnu khuwaylad ilasadi ninkii la odhan jiray waa nin fursaanta carab ka tilmaaman buu ka mid ahaa yani nimanka ugu dagaal adaga carab ayuu ka mid ahaa waxaanad ka garan kartaa waana raggii markii hore islaamka isididhiba waxoogaa dhibay ee haddana islaamay ee haddana ridoobay ee cukaasha bnu muxsin nin saxaabigii la odhan jiray waa ninkii dilay haddana mar dambe soo islaamay oo bacda ridda haddana islaamka ku soo noqday laakiin waa raggii futuxaadka wacdaraan gaystay buu ahaa futuxaadkii waaweynaaye islaamiga raggii ugu dagaalka adkaa ayuu ka mid ahaan jiray laakiin marka waa gaal dulayxa dulayxa uu wuxuu ururiyey eh, koox qabaa'ilkiisii ka mid a ah. waxa kaloo isagiiyo walaalkii niman reer banu hudayl la yidhaahda iyaguna khaalid ibnu sufyaan ilhudali nin la odhan jiray ayaa oo isna waxoogaa ciidana soo ururiya carafaadba agteeda ah waxaasoo dhamm waxay isleeyihin weerar idina ku qaada magaaladii madiine ahayd ilaa meeshii waatanoo la tunjulesay weerara ayay is yidhaahdeen qabaa'il badanoo carbeed baa markaa warar ay ka yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warar sheegaya in dad badan oo carabi hunguri ka hayaba wuxuu damcayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi si islaamka loo ilaaliyo una soo noqoto quwadiisii inaan madiine lagu soo weerarin cid walo hunguri ka hayaba halkeeda inuu ku weeraro walidaalikba wuxuu diray baa laydhaha abasalama bn cabdilasad oo boqol iyo konton saxaabi wata baa la yidhaahdaa ayuu wuxuu u diray alxa ibnu khuwaylad ninkii la odhan jiray alxa iyo kooxdii watay ninkii ay walaalo ahaayeen kooxdaasi boqol iyo konton muhaajiriinta ka mida ah ayuu u diray iyagoo aanay filaynba de in muslimiin kusoo baxayso oo xoolahoodii iska intay meel ku ururiyaan le ciidankan ah lasoo ururiyo dagaal ha loo diyaargaroobo ayo abusalama oo ciidan wato unbaaba reerihii galay waxay ka war heleenba dagaalkan meesha lagu hayo dabeetana wixii meesha joogaiyo qabiilkiiba way kala yaaceen waxoogaa xoolaabuu ka soo helay bay idhahdaan siday asxaabu siira wariyaan waana soo noqday isagoo aan cidna wax dagaala la kulmin ee waxooga xoolaa soo helayo ninkan kale ee khaalid ibnu sufyaan alhudali la yidhaahdana saxaabi cabdilaahi ibnu unays aljuhani reer juhanaa ayuu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas baa yidhi ninkan iyo kooxdiisa isagaanaa ka soo takhallusaya waxaa la yidhaha waa shahru muxaram be ee sanadkii afraad ee <clears throat> hijiriyada iyo labadan qadiyadoodba dhaceen baa la yidhaahdaa cabdilaaha ku baxay cabdilaahi ibnu unays saxaabiga la yidhaahdo ayaa ku baxay dabeetana ninkan eh, la leeyahay ciidan buu ururinayo xoole meel la jooga buu cidlo ka helay kii buu soo dilay dabeetana waadi carina qurba carafaat waadi ku yaalla carafa agteeda ayuu ku dilay dabeetana wuu ka noqday labadaa kooxood iyo ciidamadii ay soo wadeenba saas baa lagaga takhallusay hudayl laakiin waxay tidhi waynaynu u aargudnaa ninkeenna la dilay laakiin aargudashadii waxay ka dhigeen kitaabu khiyaamo iyo qadar kale inay sameeyaan <clears throat> bishii safar ee isla sanadkaasi laba arrin oo waaweyn baa dhacay baa la yidhaahdaa labadaa arin ee dhacay <clears throat> waa laba saxaabo oo la laayey labadan saxaababa waxaa lagu laayay qadar ama khiyaamo wafdi baa ka yimi qabiilada cadal iyo qaara la yidhaahdo ee mudariyiinta ah cadal iyo qaara wafday soo direen waxay sheegteen inay islaameen waxay kaloo sheegteen inay u baahan yihiin cid diinta barta in la siiyo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen iyagoo ka codsanaya inuu cid ku daro diinta soo barta wuxuu nebigu ku daray baa la tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo toban nin oo uu madax u yahay caasim ibnu haabit toban nin oo uu madax u yahay ayuu ku daray culamaai taariikha kale waxay sheegeen lix baa cayn kama xadiidka bukhaara saxiixa uma baahnin markaa warka kale toban oo caasim ibnu haabit uu madax ka yahay alaqlax ayaa loo soo diray tobankii nin way soo baxeen dhexda markay marayeen ayaa la khiyaameeyey oo niman banilaxyaan la yidhaahdo oo hudaylkaasi ka tirsan oo laba boqoloo nin oo dagaalyahan ayaaba lagu soo weeraray nimankani waxaa qoraal loo soo diray inay qabiilka kani waxay leeyihin ilahay rasuulkiisiyo cilmaanu u baahanay iyo diine nebiguna kamuu fadhiisanayn inuu diin dadbaro dabeetana tobankii nina loo diray ee loo marka horeba yidhaahdeen culamaanu rabnaa ee culamonimada loogu soo dirayba weerar baa lagu soo qaaday markii weerar lagu soo qaaday ayuu meel sare ka koray saxaabigii la odhan jiray caasim oo tobankiisii wata waxay yidhaahdeen markay ay arkeen inaanay hore u yaro qaban karan aan heshiino ee isdhiiba wax dagaala ah iyo waxba toona idinku samayn mayno caasim ibnu haabit nin geesiyadii waaweynaa ka mid abuu ah ahaa maalintii uxudna raggii ugu dagaalka adkaa nimankii dhowrka aha u nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam markuu cali seeftiisa ka warramayay nimankuu sheegay buu ka mid ahaa caasim ibnu haabit wuxuu yidhi war anigu dimo gaalma gala buu yidhi isuma dhiiba gaale ama saa inugu kala kaxeey ama way isdilaynaa laakiin haba yaraatee ma isdhiibayo waana toban nin wuxuu wataa iyaguna waa laba boqoloo nin waa la dagaalamay markaasi dagaalkii markuu dhacay waxay dileen caasib iyo lix ka mid a ah dagaalkaas bay ku shahiidoobeen biidn illaahi tacaala saddex nin baa soo hadhay saddexdii nina kale haddana waxay dhaahdeen isdhiiba waxay dhaheen waa isdhiibaynaa ballan noo qaado ballan bay la galeen in ammaan la siinayo haddii ay isdhiibaan dabeetna way isdhiibeen markay isdhiibeen ba labadii hore ayay gacmaa qaansada xadhiggeedii intay ka fureen ayay ku xidheen dabeetana waxaa ninkii saddexaad arkay iyagoo qaansadii raggii kale la xidhxidhayo wuxuu idhi kaa aa wadaan cabdulahi bnu ariq ninkii la odhan jiray waa qadarkii koowaad ee ad samaysaan waa khiyaamadii labaad ee ad samaysaan waa diiday dabeetana inuu isdhiibo waa dagaalamay isna inuu raaco wuu diiday isna way ka takhalluseen waxay markaa maxbuusnimo u hayaan khubayb ibnu cadiy iyo zayd ibnu daina labadaa nin ayaa maxbuusnimo loo soo qabsaday labadii nin ay maxbuusnimada usoo qabsadeen bay soo qaateen sideedii kale saxaabina way dileen labadii ay maxbuusnimada usoo qaateen waxaa maqashay quraysh dabeetana quraysh baa soo raadsatay iyana waa la soo doonteen maka ayay la yimaadeen iyagoo le laba nin baanu idiin haynaa inaga iibsadaan oo raggii waaweynaaye laydinka dilay u dila beder raggii laydinkaga dilay uga arguda labadii nin khubayb ibnu cadiy waxaa iibsaday reer banu xaari alxaari ibnu caamir ibnu nofal waxa uu ka mid ahaa raggii beder lagu dilay waliba waxaa loo tirayaa in khubaybkani dilay calaa kulli xaal khubayb ibnu cadiy qoladaasaa waxay dhaheen maalintii beder aabahaya ninkaasi waa dilay annaga ayaa maxbuusnimo u iibsanay maxbuusnimo ayay u haysteen ninkii kalena safwaan ibnu umaya umayata bnu lkhalf oo isna lagu dilay beder ayaa yidhi annaka kale aabbahay baanu ugu dilayaa iga iibiya labada reer baa laga iibiye waxaa la dhaha khubayb ibnu cadiy oo maxbuusa ah, oo muddo la hayay ayaa markii dambe waxay isku raaceen reerkii hayay in la dilo laakiin waxaa la isku raacay in lagala baxo xaramka aan wax lagu dilin tanciim in lala tago halkaasi lagu soo dilo isagoo xidhan ayaa waxaa la yidhi wuxuu gabadhi wagteeda ku xidhnaabu wuxuu weydiistay muus uu kusii xirxirto dabeetna muuskii bay siisay muuskii waa midi mididii isagoo haysta ayaa ilmo yaroo ay dhashay oo ayuunbaa soo cararay unuu isaga yimi gabadhii way naxday markaa dee ninkan dil baa loo sii wadaa hal wiiloo kalena isagoo midho haysta buu u yimi deeta waxaystiri ka yar kalena isna wuu birayn doonaa way naxdo way gariirtay wuxuu ku yidhi ma waxaad ka cabsi qabtaa inaan ilmahan yar dilo ma dilaya buu yidhi kan yaree ilmaha yarka haysta waxay odhan jirtay maan adag bay tidhi weli maxbuus ka khayr badan kaas ilmihiina kamuu dilin intan uu maxbuuska ahaa waxaan kaloo arki jiray bay leedahay isagoo canab iyo iyadoon makaba maalmahaasi canab oolin midhaba aanay oolin isagoo canab cunaya yani min karaamaatihi bay ka ahayd baa laydhaha ilaahi subxaana watacaala isagoo maxbuuso saan ugu xidhan ayuu arsaaqi u iman jirtay aan ahayn baa laydhaha wixii lagu cuni jiray maka way soo saareen calaa kulli xaal waxaanay u saareen dabadda iyagoo raba inay dilaan wuxuu ku yidhi intaydan dilin ii ogolaada inaan laba ragcadood tukado waa ku ogolay baa la yidhi laba ragcadood wuu istaagay qurayshoo markaa rabta in la dilo dumar iyo carruur iyo wixiiba soo buuqeen baa meesha wada taagan baa joogtaa dabeetana laba ragcadood oo sunnaa buu tukaday sida axaadiista saxiixay tilmaamaysa oo ninkii ugu horreeyey jideeya cinda alqatl marka la dilayo qofku inuu laba ragcadood oo sunnaa tukado markuu dhammaystayna wuxuu ku yidhi lowlaa an taraw anama bi jazac min almowt lazidtu haddaanan ka cabsi qabin buu yidhi inay u aragtaan salaadan aan tukanayo baqe iyo nolosha ku dheerayso buu u tukanayaa haddaa aanan islahayn way u arkayaan salaad dheer baan tukan lahaa buu yidhi laakiin waxaan usoo khafiifiyey waxaan sidhi waxay moodi doonaan inaad geerida ka cabsoonayso kadib ayuu intuu xoogaa habaara ku yidhi allahuma axsihim cadada waqtulhum badada iyo bidada labadaba waa la ururiyey walaa tubqi minhum axada intuu yidhi ayuu gabay tiriyey gabay macruuf oo dheer oo laqad ajmaca alaxzaabu xawlii waallabuu gabayga markaa waxaa ku jiray baydad ay ka mid tahy maa ubaalii xiina uqtalu muslima calaa ayi shaqin kaana lilaahi masraci iyo calaa ayi shaqin kaana fi llaahi madjaci labadaba waa la arooraya wadalika fii daati اlilaahi wanyasha yubaarik calaa awsaali shilwi mumazaci gabay buu tirinayay uu leeyahay uma aabba yeelayo mar haddii islaamnimo anoo muslima lay dilayo labada dhinac dhankan dhulka ugu horaysiya waa isugu kay mid uu leeyahay mar haddii ilaahay dartii lay dilayo ilaahay hadduu doonana hilib la googooyo la kala tuuray ayuu barakeeyaa yacnii isagoo gabay tirinaya markaasi uu ku tilmaamayo inaanu geeridana ka baqaynin danna ka lahayn islaamnimo mar hadduu u dhimanayo gabayga waxaa ka mid ah waqad khayaruuna alkufra waalmowta duunahu waxay kala doorrisiiyeen gaalnimo iyo geeri ka sokaysa marka waxaan doortay buu leeyahy eh, geerida ka sokaysa gabay runtii aada u fiican ayuu tiriyey saxaabiga kani riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamaan abu sufyaan baa markaa su-aal weydiiyey uu leeyahay ma jeceshahay maanta in maxamed lagugu bedelo maxamed in lagugu bedelo ma jeclaan lahay yani halkan aad ku jirto in maanta maxamed ku jiro nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu sheegaya oo adiguna aad xor tahay ee muxamedna halka lagu hayo sidaa ma jeclaan lahay dabeetana wuxuu ku yidhi in aniga halka laygu bedelo daaye ma jeclaadeen buu leeya isagoo gurigiisii jooga in qodaxi muddo oo aana laysii daayo yani nabigu alayh salaatu wasalaam in qodaxi muddo ayaana raalli ka ahaadeen adnaha lagu sii daayo isna qodaxa lagu mudo haddii la yidhaahdo waxaan dooran lahaa buu leey in aniga lay dilo isagana aanay maxay qodaxdu mudin taas baan dooran lahaa buu leey markaas bay dileen dabeetana way salbiyeen intay dileen ayay haddana saliibka u xidheen saliibku waa eh, maaha taboo kale qofka in loo xidho la deldelo yani inta la dila inaan la aasinoo qura eh in la deldelo oo deldelista lagaga tago si dadka ka dambeeya ugu eh, yani dhimashadiisibaa lagu rabaa in dad lagu baqageliya ama caynkano saasay kaga tageen eh, zayd ibnu dathina ninkii la odhan jiray kale la socday isaga safwan ibnu umaya baa isna iibsaday isna wuxuu u dilay aabihii riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan waa zayd ibnu dathina ninkan la weydiinayey ee lalahaa ma jeceshahay in unshuduka billahi ya zayd atuxibu ana muxamadan alaana cindana makaanak tadrab cunuqa anta fii ahlik ee lahaa wallahi ma uxibu ana muxamadan alaana fii makaanihi aladii huwa fiihi tusiibuhu shawka tuudiihi waana jaalisu fii ahli si kastaba noqotay waxaa la dhahdaa abu sufyaan wuxuu yidhi weligay maan arag buu yidhi duul nin asxaabtiisu ay u jeceshay siday maxamed u jecel yihiin weligay wax la mida ma arag buu leey nimankan yacnii siday maxamed u jecel yihiin cid ay u jecel yihiin nin ciidankiisu sidanay u jecel yihiin maan arag buu leeyay maxamed mooyaane markay qadiyadda tani dhacday kadib waxaa la yidhahdaa qoraysh waxay isku daydaybay qisaska ama asxaab taariikh waxay soo arooriyeen waxay yidhaahdeen war hal la raadiyo maydkii ninkii caasimna laakiin waxay dhahdaan meeshii markay tegayeen xagga alle subxaana watacaalaba looga soo diray cid ilaalisa oo dibirlax bahalka la yidhaahdo xoonka ayaa ku soo baxay oo maydkiisii loo dhowaan waayey waxaa la ydhaha cumar baa markii oo dambe odhan jiray ilaahay qofku yaxfad allahu lcabda almu'min bacda wafaati kamaa yaxfadu fii xayaatih yani addoonka mu'minka ilaahay waa ilaaliyaa geerida dabadi siduu noloshaba uu ilaalinayay calaa kulli xaal qadiyadda tani iyadoo cusub oo nabiga loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa isla bisha gudaheedii ma'saata labaad baa muslimiinta ku dhacay abacaamir ninka la yidhaahdo ayaa yimi waa abubara caamir ibnu malik baa la yidhaahdaa mulaacib alasinna ayaa lagu magacaabi jiray ninkaas baa yimi baa la yidhi madiina dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimuu soo bandhigay islaamnimadii loo soo bandhigay ma fogaynin muu islaamin mana fogaysanin laakiin ra'yi kaluu soo jeediye wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maad cid u dirtid reer najid iyo halkan tolka ay degan yihin maad cid diinta ugu yeedha bal iyagana maad u dirtid reer najid waa tolkii wuxuu ku yidhi reer najid waanu uga cabsi qabaa wuxuu yidhi aniga ayaa ay jaarkayga ahaan doonaan ee reer najid cid u dir nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan saxaabi oo almundir ibnu camar uu madax u yahay ayuu najidna u diray ibnu isxaaq afartan buu leeyahy laakiin saxiixa saasee ku sugan toddobaatan saxaabi ayuu diray oo loo diray najid iyana inay diinta usoo sheegaan weliba toddobaatankan la diray waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahaayeen khiyaari lmuslimiina wa fudalaa'ihim wa saadaatihim wa quraa'ihim bay ahaayeen baa la ydhaha saxaabada raggii ugu mooga ugu fiicfiicnaa quraada ahaa ee qur-aanka xooga u akhrii jiray waxaa la yidhahaa raggan waxaa ka mid ahaa raggii rag baa la yidhi maalintiina cilmigay daraasayn jireen habeenkiina way cibaadaysan jireen madiina intay ka baxaan baa la yidhi bay xaabo iyo intay wax soo guraan oo iibiyaan ayay haddana ahlu joogi jiray masaajidka nebiga ku sadaqaadaysan jireen marka waxaa la ydhahaa niman cibaado iyo camal iyo sadaqo iyo wax walba u xidhxidhnaan jiray bay ahaayeen baa la ydhahaa raggaas buu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam toddobaatanka reer najid baa loo diray inay diinta soo gaadhsiiyaan oo ay uga soo warramaan toddobaatankaasi saxaabi ee uu hogaaminayo almundir ibnu camar markii la diray oo ay najad u kaceen waa meel boqol iyo lixdan kilomitir meelahaasi madiine u jirta iyagana waxaa qadar ku sameeyey nin la yidhaahdo camir ibnu tufayl waxaa la yidhaahdaa waxay u direen nin saxaabiya ah oo la odhan jiray xaraam ibnu milxaan ayaa loo diray caamirkan inuu la soo hadlo waraaqdii nebiga iyo qaabkiiuu nebigu rabay in loo geeyo ninkii markuu u yimi uu warkiis yidhi u sheeg ayuu mid diro wuxuu yidhi intuu xaggayga soo egayo xagga dambe waranka geli saxaabigiioo markaasi rasuulah dhaqankuna waxaa rususha inaan la dilin ergada inaan la dilin ergeygiiyo meesha hor fadhiya ayay intay xagga dambe kaga yimaadeen ayay dhabarka waranka soo geliyeen wuu qayliyey baa layidhi isagoo leh allahu akbar fustu warabba alkacba buu yidhi fustu warabba alkacba ilaahay baa weyn buu leeyahy waan guulaystay rabbiga kacbadan ku dhaartay ana guulaystay raggani jannay wada raadinayeen marka wuxuu leeya ilaahay dartii baan ana u dhintay fustu warabba alkacba ayuu leeyahy ninka waranka la geliyey dabeetana qabaa'il wuxuu yidhi qoladan ay isku tolka haydeen hore kuu soo raaci maysee qabaa'il meesha degan oo reer banu sulayma ayuu u yeedhay gaar ahaan racal iyo dakwaan iyo casaya niman la yidhaahdo kooxdaasuu isugu yeedhay dabeetana weerar bay ku qaadeen toddobaatankan saxaabi laba saxaabi baa maqnaa baa la tilmaamaa oo ninkii la odhan jiray camar ibnu umaya addamri iyo hal saxaabioo kale ayaa maqnaa baa la sheegaa oo iyagu ku maqnaa xoolihii ay wateen bay ayay la joogeen sideed iyo lixdankii kaleba way dileen sideed iyo lixdankii saxaabee kalena halkan baa lagu dilay waxay arkeen iyagoo labadan saxaabe iyagoo ay dhacayaan haadu ayay arkeen baa la yidhi meeshii ay haadu ku dhacayso dabeetana waxay idhaahdeen war bal meesha aan ka war doonno saxaabigii horaa yimi isna wuu dagaalamay isna waa la dilay kii sagaaliyo lixdanaadna wuu dhintay waxaa la yidhaahdaa camar ibnu umaya damari isaga waa la qabtay markii la qabtay isagana maxbuusnimo loo hayo ayaa nimankan nin ka midi war yaa tahay baa la yidhi oo wuxuu sheegtay dee ciddii u ahaa markay arkeen ay yidhaah ninkan eh, qabiilkana yaynan diline mid iyaga ka mida ah wuxuu yidhi hooyaday baa lagu lahaa eh. raqaba in la xoreeyo intuu madaxa ka jaray timaa ayuu yihi soco adiga waa ku xoraynaya saxaabigaasoo qura ayaa ka baxay meel dhexuu iska soo maray dhexda markuu marayay ayuu isna qola la kulmay labadii qolo qolada laba nin oo buu la kulmay labada nin wuxuu is yidhi waa qoladii bay ka tirsan yihiin labadii isna sii dilay dabeetana wuu soo dhaafay culamaai taariikh kooxuu soo laalaayay bay sheegaan qaarkood yani ah, ahlu siyarka qaar ka mid ah ilaa toddoba iyo waxbay sheegaan sagaal iyo meelaha kolba meel ku gabanayo kolba koox leynayo gaadagaadeeyo aakhirkii wuu yimi laakiin hadal iyo dhammaan labada ninee uu soo dilay waxay ahaayeen qolo nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis la gashay oo xilfi wadaagay soo wada galeen idan cid mucaahada laba ka mid ah oo uu moodayo inay ka mid yihiin qoladii gaaleed ayuu isna soo dilay marka ay qadiyadaasi timina wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam labadaasi iyaga waan ka bixinayaa magtoodii waan bixinayaa haddaynu u fiirsano labadan qise ee dambe waxa ay sheegayaan islaamku inaanu ku faafin dhul nabada iyo waxshaagun saxaabaduna inaanay u dhibanaynoo qura dagaal inay galaan iyadoo dhulkaa khatarta ah la joogo oo saa laysu gumaadayo ayaa haddana loo baxayay dacwo nebiguna calayhi salaatu wasalaam muu lahayn oo keliya meelaha khatarba ku jirta ama waacinkanoo cidna u diri iyadoo waxaasoo dhibi muuqdaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwaadkaasi diray waxa kaloo meesha ku jirto aad arki doontaan ma meesha inooga wada muuqata dadka diinta wadaiyo dacwada in ay dhici karto in la khiyaameeyo maadaama nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inta la yidhaahdo ciidan noo soo diro oo diin baanu sheegaynaa waa kan la gowracayay inay dhici karto waxa kane idan iyadoo waxaas oo dhibi taallo ayay dadkani islaamka faafinayeen diinta sheegayeen meelna aan loogaga gabanaynin waranka marka la geliyana ay lahaayeen fustu waraba alkacba isagoo waranku gelayo ayuu u arkayay inuu guulaystay intan kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey in uu beder sanadkii kale dagaalkii loo loo ballamay waataynu waxaa lagu ballamay sanadka soo socda abu sufyaan iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam uxud markii la joogay sanadka dambe iyo inoo beder weeyaan baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahaa ciidan kun iyo shan boqol gaadhaya ayuu soo saaray oo toban faras meelaha wata oo caliy bnu abi aalib uu wato isagoo raba inuu ka hor tago ciidankii abu sufyaan iyo kooxdiisa ay kusoo ballameen abu sufyaan iyo ciidankiisiina way soo baxeen ilaa laba kun iyo shan boqol oo nin isagoo wata laakiin abu sufyaan wuu ka cabsaday inuu muslimiinta mar kale la kulmo meel dhexe markuu marayay ayuu dabeetana dib isaga soo noqday dagaalkaasi muu dhicin ee nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo gaadhsiiyey ee wararkii ay u yimaadeen sheegayey labadan kooxood ee saxaabadee laga dilay wuxuu bilaabay inuu qabaa'ilkaasi habaaro oo uu ku habaaro weliba salaada gudaheeda sa axaadiista saxiixii kusoo aroortay soddon maalmood ayuu salaada subax nebigu calayhi salaatu wasalaam ricl iyo dakwaan iyo laxyaan iyo cusaya waa qabaa'ilkii labada kooxood dilay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku habaarayay salaada gudaheeda salaada gudaheeda soddon maalmood ayuu ku habaarayay waana qunuudkuba halkuu ka bilaabmay bay culammadu yidhahdaan qunuudkanna la qunuudo salaada subax waxay ku timi baa la yidhaahdaa masaladaasi ah inuu habaaro qolyahaasi ou salaada gudaheeda uu ku habaaro isagoo ilaahay weydiisanaya inuu kuwaasi laayo ama mariyo ilaa iyobay saxaabadu sheegaan in qur-aan ka soo degay nimanka kan qur-aankaasina markii dambe la nasakhay macnihiisuna uu sheegayey baliquu canaa qowmana anaa laqiina rabbana faradya canaa waradiina canhu markaas nusuustaasi soo degtay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam joojiyey habaarkii uu habaarayay qolyaha kanna isla sanadkan wakhtiyada tan ama sanadkan afraad ee lagu jiro waxaa soo degay tashriicii khamriga joojinayey khamrada sharcigii joojinayey ayaa soo degay baa la yidhaahdaa siduu balaadari sheegayo oo yani nusuus qur'aanah oo sheegaysa inuu khamrigu mamnuuc yahay iyadoo khamriga markii hore la cabi jira oo masmuux ahaa haddana qur-aan uu soo degay laleeyahay waktiga salaada ku jirtaan idinkoo sakhraansana cabina laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamu maa taquuluun la yidhi ilaa yaa ka garanaysaan waxaa ku hadlaysaan ahaa salaada tukanina kadibna waxaa soo degay nusuus qur'aana oo sheegaysa inaan loo dhowaanin dabeetana saxaabadu way aqbaleen waanay fuliyeen waxaana la amray in la burburiyo xataa wehelkii lagu samayn jiray weelashii oo dhanna waa la burburiyey magaalada madiinana muddo aada u badan baa la yidhaahdaa ayaa qurhmuunkii khamriga wadooyinka la qubay uu ka urayay oo uu yaalay waxaana lagu joojiyey aayad qur-aan ah oo ilaahay leeyi subxaana wa tacala inama alkhamru walmaysiru walansaabu yacni aayad keliyaa soo degtay oo la leeyahay ka taga dabeetana way ka tageen waa qadiya runtii qadaaya tarbawiya oo u baahan dadku inay daraaso badan u yeeshaan bini aadamka waxa wax ka celin kara oo damaa'irtiisa iyo qalbigiisa wax ku jira askarta iyo qaanuunka waxba ma celiyaan askarta iyo qaanuunka dee iyagunbaad iska eegaysa maalinta aan maxkamad lagu geyn karin ama aanu askarigu ku arki karin waxaan waad samaynaysaa dembigu doonaba ha ahaadee laakiin waxaad rumaysan tahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daalacanayo oo iimaanu qofka ka joojiyo ayuunbaa joogsada walidalik dunidu in badan ba isku dayda in khamriga la joojiyo xataa dawladahan maanta dunida xoogga u sheeganaya maraykanka iyo nooca kane qawaaniin badan bay soo saareen ay khamri ku joojinayaan laakiin may suurtagelin markii loo taag waayey tamardarri daraaddeed un baa loo fasaxay khamriga maanta dunida looma cabo inuu yahay wax caafimaad ku jiro ama khayr ku jiro ee waa tamar dari waa la mamnuuci kari waayo wax kasta oo la mamnuucaana noocanunbay aakhirka ku dambeeya idan haddii la rabo waxa xun oo dhan in la joojiyo waa in dadka iimaankooda wax laga bedelaa oo qulubtooda wax iska bedalaa dadka ilaahay lagu xidhaa dadku marka ilaahay ku xidhmaa waxa xun iyaga ka tegaya qaad iyo khamr iyo sigaar iyo qurun oo dhan iyaga dhaafaya laakiin qaanuun la yidhaahdo waa la xidhxidhaya ama waa la qabqabanaya inta badan dadku kuma dahayaan waxaas isla waxaa la yidhahdaa sanawaadkan waxaa soo degay nusuustii xijaabka waajib yeelaysay ee haweenku inay xijaabka qaataanna sanadkan ayuu iyana soo degay baa lagu tilmaamaa markaynu intaa kusoo koobno waxyaabihii sanadka soo degay waxaynu kaloo tilmaami karnaa haswo kooban iyana oo ah haswadii reer banu nadiir dagaalkii lala galay reer banu nadiir dhowr sababoodba waa la sheegaa sababtii dagaalkooda keentay laakiin haddaan iska soo koobnayana iyadoo koobanuun aynu sheegno waxa ugu weyni wuxuu yahay laba sababood baa la sheegaa waxaa ka mid a labadaa sababood labadii nin ee uu soo dilay ee saxaabiga kan u dambeeyey ayuu ula tegay magtoodii inay la bixiyaan waayo heshiisyadii madiine waxaa ka mid ahaa in waxaasi la wada bixiyo dabeetana maktii buu ula tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay la bixiyaan reer banu nadiir iyaguna waxay isku dayeen in fursad baa jirtee waa tan carabtii kaleba saxaabadiisii laysaye ee rajiic lagu laayay tobanka nin ee bi'ru macuuna toddobaataneeyada yacnii sagaal iyo lixdanka nin kusoo dhinteen waxay yidhahdeen inana haddaynu janis heleen ka gaadhsiino inana isaga baan ka takhallusay nebiga calayhi salaatu wasalaam aan isaga laftiisa ka takhallusno waxaa la yidhaha nebigu wuu yimi isagoo weydiisanayeen qadiyaddaasi laga taageero dabeetana waxay dhaheen waa hadal fiicane soo fadhiiso meel baa la fadhiisiiyey intuu meeshii fadhiyey baa nin la diray waxaa la yidhi camar ibnu jaxaashi nin la yidhaahdo war kor xagga sare kor dabeetana rixaagan weyne wax lagu daqiijiyo dusha kaga soo hayna dhaafo ha dhintee riwaayaadka taarikhduusay sheegayaan ilaahay baa markaa usoo waxyooday nabiga alayh salaatu wasalaam waayo ilaahay baa u ballan qaaday isaga in la ilaalinayo inay damacsan inay wax kan ku sameeyaan wuu kacay sidii wax baxay oo kaleu dabadda uga baxay dabeetana kumuu soo noqoninba maca abibakar iyo cumar iyo saxaabadii la joogtay iyo daa'ifadii soo raacday cidna uumuu sheegino wuu yaro kacay un sidii wax dabadda u yaro baxay oo kale dabeetana wuu dhaqaajiyey nebigu calayh salaatu wasalaam kumuu soo noqonin wuxuu ku soo noqday isagoo markaa ciidan wata moxamed ibnu salama ninkii la odhan jiray uu hogaaminayo ayuu reer banu nadiir u diray la rabo in magaalada laga saaro qoladii munaafiqiintiina waa isu tagtaa waxay dhaahdeen cabdillaahi binu ubay ibnu saluul ayaa dee la ahaa xilfi wadaag wuxuu yidhi ha bixina anaa idin gargaaraya aniga isku ka haleeya haddii laydin saarana waa idinla baxaya haddii aad dagaalantaanna waa idinla dagaalamaya waa ka ilaahay qur-aanka kaga warramaya lain ukhrijtum lanakhrujana macakum walaa nuطiicu fiikum axada abada wain qutiltum lanansuranakum walaa yashhadu inahum lakaadibuun aayaadkaasi waa ninka alla kaga warramaya subxaana wa tacaala markay maqleen warkii ninkaasna way sadkeeyeenoo waxay dhahdeen ma baxayno nebigu wuxuu ku yidhi iga guura magaalada ka taga dabeetana ninkan baa waruu diroo yidhi waa dagaalamaysa ana isdhiibinoo ha ka guurino magaalada anaa idin la celinaya waxe markaasay idhahdeen waa ma baxayno waa dagaalamayna markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam ciidan keenay dabeetana wuxuu ka qabtay square ayaa muddo laga hayay markii uu arkay inay isdhiibayaanna cabdillaahi ibnu ubay baa haddana soo cararo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka kani waa nimankii caynkana saan waxii taray caynkane ha laysii wuu ku celceliyey ku celceliyey nebiguna waa diiday waa diiday akhiiran markuu sii dayn waayey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska sii daayay nimanka kan waxa lagula heshiiyey akhiiran in ay ka guuraan magaalada oo ay ka baxaan waana nimankay kusoo degtay suuraddan qur'aana ee suurat alxashr ibnu cabaasna uu odhan jirayba waa suuratu nadiir buu ku tilmaami jiray waa qoladii kusoo degtay سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى آيات كثيرة بدن لسورة كاملة oo ilaahay subxaana wa tacaala nimankan iyo dagaalkooda ku tilmaamayo in alle uu bixiyey waxaana ay moodayeen ba alla yidhi subxaana wa tacaala haddaad u fiirsato qisadooda iyo yuhuudda maanta joogta aad bay isugu dhadhowda waayo aayaadkan qur-aana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa maa danantum an yakhrujuu baa ilahay yidhi nimankani xoogooda iyo cuddadood iyo waxooda idinku waxaa u malaynayseen baa ilaahay yidhi inaanay baxaynin iyaguna maxay u malaynayeen wadanuu anahu maanicatuhum xusuunuhum min allah baa ilaah yidhi iyaguna waxay lahaayeen xusuuntiina tan ama qalcadihiina kan iyo waxa kani ilahay waa idinka celinaysa laba ra'yaa meesha yaal baa ilaahay leeyahay ra'yi waa ka muslimiinta badaneed ama dad badani ay rumaysnaayeen ra'yina waa ka iyagu rumaysnaayeen qolada yuhuudeed waxay rumaysnaayeen qalcado iyo dhufaysyo iyo ciidamo iyo wax ku filan inay haystaan oo inaan cidi bixin karin ayay rumaysnaayeen qolada muslimiintiina waxay rumaysnaayeen maxay inaan la bixin karaynin labada kooxoodba markaa waxay isku raacsan yihiin inaan la bixin karaynin maa danantum an yakhrujuu baa ilaha yidhi wadanuu anahu maanicatum xusuunuhu min allah laakiin ilahay wuxuu leeyay faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu ilaahay baa wuxuu kaga yimi meel aanay iyagu filayninba dagaalku marka maadiyaadka la xisaabinayo kaarayaashii hubka la haysto iyagaa xoog badnaa muuqaalka baa la leeyahy laakiin ilaahay wuxuu leeyay faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim arucb ilaahay baa wuxuu kaga yimi meelaanay filayn baa la yidhi subxaana wa tacaala qalbiyadoodaa baqa alla geliyey baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala idan duulka alla jebinayo isagaa yaqaana si uu jebiyo yani ilaahay subxaana wa tacaala cid markuu jebinayo si fudud bay u jabaan kooxda tanna waa la saaray yuhuud markaa waxaa ku hadhay koox qura ayaa ku hadhay magaalada madiina oo iyagu ilaa hadda ogol inay ilaaliyaan heshiisyadii ay la galeen waa nimanka reer banu quraydo la yidhaahdo intii kalena waa laga saaray magaalada madiina waxaanay u ekaatay markii uu saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidamadaasi waxooga waxoogaaga ah ee qabaa'ilkii yararaa lagu saarsaaray in la jebiyey fikraddii koowaad ee ahayd in madiina dib loogu duulo laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam weli kamu hadhin ee ciidamada badan oo kale ayuu haddana diyaariyey oo ghaswatu bani lmusطaliq iyo ghazawaad kale ayuu nebigu diyaarinaya calayhi الsalaatu wasalaam maanta halkaas baynu ku joojinayna wallahu aclam